بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala kitaabu shirkati shirkadii kitaabkeedii weeye ashirkana waa la yidhaahdaa bikasri الshiini wa sukuuni الra sharkahna waa la dhahaa bifatxi الshiin sharikahna waa la dhahaa bifatxi الshiini wa kasri الra sharika shirkina waa la dhahaa intaba waa la yidhaahdaa marka luqatan waa ikhtilaaq yani in wax laisku darsado harcanna waxaa weeye hubuut اlxaqi fii shayin linayn faakara calaa jihati shuyuuc inay yani xaq ay ku leeyihiin hal shay laba qof iyo wax ka badan calaa jihati shuyuuc si baahsanna ay waxaas iskugu leeyihiin macnaha qof kasta sadkiisa uusan ka garanaynin sadka ka kale waayahay wاlأصl fiiha waxaa asl u aha qowlka ilahi ui wاclamuu anama hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi اlqurba wاlyataama wاlmasaakiini wbni الsabiil marka ayadda waxay tilmaamtay in khumuskii ay kuwaa lagu xusay aayaddu isku leeyihiin iyo xadiidkii sa ibn yaziid inuu ahaa nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam ku shariik lahaa nabig alay slam bay ganacsi isku lahaayeen intaan nabiga lasoo dirin ka hor uuna ku faani jiray nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu shariik la ahaa sa ibnu yaziid nabiga calayhi الsalaatu wasalaamna arrintaas uu ku ammaanayo wuxuu yihi yowma alfatxi uu soo dhaweeyey ui hada shariikii kaana laa yudaari walaa yumaari nicma shariik nin wanaagsan buu ahaa buu ihi oo shariik ah yani dood iyo muran iyo ma aqoonin buu ihi munaafiqnimo waxaa kaloo daliil u ah xadiidkii abu daawuud uu wariyey yaquul اllahu tacaalى ana ثaliث الshariikayni ma lam yakun axaduhuma صaaxibahu faإida khanahu kharajtu min baynina ilahay wuxuu leeyahay labadaas shariik ee wax wadaaga anigaa saddexeeya haddaysan iskhayaamin oo midkoodka kale uusan khayaamin haddaba hadduu midkood midka kale u khayaameeyo dhexdooda waan ka baxaya macnaha ilahi subxana wa tacala wuxuu tilmaamaya inuu kula jiro labada qof ee shirkada ah yacni kaalmo iyo taageero iyo barakoba laakiin waa intayna iskhiyaamin hadday iskhiyaameeyaan barakadii baa laga sii qaadaya xoolahoodii xadiidkan abu daawuud baa wariyey laakiin waa xadiid daciif waayahay sharikadii baa haddaba laba nooca sharikatu amlaak iyo sharikatu alcaqd sharikatu alamlaak waa sharikada laba qof iyo wixii ka badan ay hanti isku leeyihiin oo hantidaa ay ka dhaxayso sida dhaxalka oo kale wixii la midka ah. sharikatu amlaak baa milki bay isku leeyihin haddaba taas baabkan lagama hadlayo nooca labaad baa laga hadlaya oo ah sharikatu lcaqd waa laba qof oo aan marka hore hantida isku lahayn laakiin heshiis dhex maray markaa isku yeeshay isla markaana isku fasaxay in hantidii ay ku wada ganacsadaan ay ku shaqaystaan si faa'iidadii ay u wadaagaan taa weyta marka halkan laga hadlayo wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala hiya shirkadii anwaacu noocyaalo weeye sharikat اlabdaani abdaanta shirkadeedii weeye ka sharikati اlxamaaliina kuwii xamaaliga ahaa shirkadoodii oo kale weeye wasaa'ir اlmuxtarifati iyo kuwii xirfadlayaasha ahaa ama farsamo yaqaanka ahaa intoodii kale shirkadoodii weeye liyakuuna si uu u ahaado baynahumaa dhexdooda kasbuhumaa waxa ay shaqaystaan mutasaawiyan xaaluu yahay mid isleeg aw mase mutafaawitan mid kala tagsan oo kala badan maca itifaaqi sancati iyadoo sancadii iswaafaqsan tahay mid tahay aw ikhtilaafihaa ama sancadii ay kala duwantahay wa sharikatu lmufaawadati talabaadna waxa weyaan shirkadii isu bandhigidda liyakuuna baynahumaa si dhexdoodu u ahaado kasbuhumaa waxa ay xoogsadaan wa calayhimaa dushoodanuu u ahaado labadii qof maa yacridu wixii ku imanaya oo min hurmin magdhow ah wa sharikatu lwujuuh iyo shirkaddii wejiyaalaha ama shirkadii dadkii sumcadda lahaa bian yashtarika alwajihaan laba qof oo sumcadle inay wadaagaan webeeye liyabtaaca si uu soo iibsado kullu waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ah bimu'ajalin ay biamanin mu'ajalin lacag madadaysan uu kusoo iibsado lahumaa labadoodana uu usoo iibiyo faidaa baacaa haddaba hadday sii iibiyaan wixii ay soo iibsadeen ay dayn kusoo iibsadeen kaana alfaadilu wixii ka soo hadhayay wuxuu noqonayaa can ilamaani lacagta baynahumaa dhexdooda ayuu noqonayaa wa haadihi alanwaacu anwaacdana baailatun mid baaila weeye wa sharikatu lcinaani sharkadii muuqashaduna saxiixatun waxaa weeye mid asaxaysa weeye mualif halkan wuxuu ku tilmaamay anwaacdii shirkadda shirkaddu wuxuu ihi waa afar nooc sharikat اlabdaan wa sharikat اlmufaawada wa sharikat اlwujuh wa sharikat اlcinaan afartaa qaybood buu u qaybiyey nooca koobaad waxa weeye sharikat اlabdaan abdaantii shirkadoodii weeye ka sharikat اlxamaaliin yani dadka xamaaliinta ah ee xoogsatada ah ee dhabarharatada ah maalan shirkadoodii wey iyo dadka farsamo yaqaanka ah shirkadda ay markaa ku shirkoobayaan laba qof oo xamaali ah ayaa maalan waxay ku shirkoobayaan waxay xamaalaan inay isla wadaagaan maantao dhan way xoogsanayaan waxbay xamaalayaan kadibna wixii kasabkooda iyo xoogsigooda ka soo baxa ayay iskula imaanayaan oy wadaagayaan oy si isleeg qaybsanayaan ama way kala badsanayaan ama laba nin oo najaarina laba najaar ayaa wada shaqaysanaya wixii xooggoodu kula soo baxaan ayay wadaagayaan ama laba tumaal ama laba makaanig ama laba dhakhtar ama laba kuuli ama laba wastaad aduu dadkaa xamaasha muxtarifiinta ah in markaa waxay xoogsadaan ay wadaagaan taasa waxaa lahaa shariikad alabdaan macnaha badankooda waxay ku soo saarayeen jidhkooda ayay markaa wadaagaya waayahay ama sancadu isku mid ha ahaato sida laba najaar oo kale inay markaa ku shirkoobaan waxay xoogsadaan ama laba xamaali ama labo dawaarlayaal ama sancadu ha kala duwanaato sida nin najaara iyo nin kuuli ah wixii mid uu soo saaro inay markaa iskula imaadaan oy wadaagaan ama markaa kasabka wixii ka soo baxa si isleeg u qaybsadaan oo u sinaadaan ama mutafaawitan ha kala tagsadaan midna uu saddex meelood meel ha qaato maalan saddex meelood meel midna waxa wey laba meelood meel ha qaato taas waxaa la lahaa sharikatu alabdaan sharikatu lmufaawada waxa weeye in labada qof ee waxa weeye muxtarifiinta ah, xirfadlayaasha ah, kasabkooda xoogsigoodana ay wadaagaan wixii ay dheefsadaan wixii dhib ay ku yimaadana ay qaybsadaan haduu fiirso yacni dhib iyo dheef bay wadaagaya dhib iyo dheefba way wadaagaya haddaba farqiga u dhexeeya sharikatu almufaawada iyo sharikat alabdaan waxaa weeye oo keliya sharikat almufaawada waxay la dheer tahay uun wixii dhib ay ku yimaada inay qaybsadaan sharikat alabdaanna wixii dheefa unbay wadaagaya labada qof ee xamaaliinta ah ama xirfadlayaasha ah waa kanuu kuleeyay mualifku liyakuuna baynahumaa kasbuhumaa waxay xoogsadaan ayay markaa wadaagayaan wa calayhimaa maa yacridu lahuma min qurm wixii magdhow ahana wadaagayaan maalan midkood baa khasaara ku yimid ama mag baa lagu yeeshay ama telefon maal xoole u itlaafiyey baa lagu yeeshay taana way wadaagayaan wixii dhibay ku yimaadaan way wadaagayaan wixii dheef ahna way wadaagayaan taana waa sharikatu he almufawada ta saddexaad waxa weeye sharikatu alwujuuh sharikatu alwujuuh waxaa weeye dadka dallaaliinta ah ee suuqa laga yaqaano shirkadda ay markaa ay wadaagayaan oo maalan laba qof oo dilaaliin ah ama suuqa si fiican looga yaqaano ayaa waxay ku heshiinayaan in nin uu suuqa wejigiisa la galo dabeetana uu alaab deyn ku soo qaato bakhaar halkan ay buuxsadaan kadibna bakhaarkii ay sii wixii ay deyn kusoo iibsadeen kadibna markay iska celiyaan wixii ay soo qaateen raasamaalkii ay iska celiyaan ayaa waxay wadaagayaan maxay faa'iidadii faa'iidadii bay wadaagayaan taas waxaa lahaa shariikat اlwujuuh taasi waa suuro suurteeda waxaa kaloo ka mid ah nin wajiih ah iyo nin khaamil ah nin la yaqaaniya nin aan la aqoonin oo suuqa laga aqoonin ayaa shirka noqonaya kan wajihaas wax soo amahanaya wejigiis wax ku soo amahanaya ganacsadays yaqaanaan waxbuu amaha kaga soo qaadanaya alaab dabeetna wuxuu ku wareejinayaa nin khaamilon la aqoonin oo wuxuu alaabtan inoo sii wixii faa'iida ahana waan wadaagayna taana min anwaac shariikat alwujuuh ayay ka midta haddaba mualifku wuxuu idhi anwaacdan oo idil waa baail anwaacdan oo idil waa baail nooca afraad unbaa saxiix noqonaya o ah shariikat اlcinaan sharikatulcinaan saan tilmaami doono waxa weeye waa shirkad laba qof ay xoolo isku darsanayaan kanna xooluu keenaya kanna xooluu keenaya dabeetana he way isu fasaxayaan wuxuu leeyahay xoolii markay isku daraan kadib adna ku ganacso xoolii anna waan ku ganacsan wixii faaidana waan iskula dhimaan doonaa waan kala qaybsanayna taasa waxa la sharikatulcinaan saddexdaa hore shariikat alabdaan iyo shariikat alwujuuh iyo shariikat almufaawada intaba waa baatil buuli waa fii madhab alimaam shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh شhariكaة الأbdاn alimaaم الشhaafiعي wuxuu yihi ma banaano maxaa yeelay xoolo meesha ma yaalo shirkadan waxaa saldhig u ah xoolo meeshan wax xooloo yaalla ma jiro qararkaa ku badan buuhi iyo kadada waxaa laga yaabaa in labada qof ee xamaaliinta ah ee badankooda ku shirkoobay midna inuu maanta wax soo xamaalo oo kasab soo helo midna uusan shaqayninba oo waxba soo helin marka meesha waxaa ku dhacan kii soo shaqeeyey ee wax soo xoogsaday ayaa ku dhaca markii hantidiisii dhawaan la kala qaybsado mid kale qof kasta badankiisa u madax bannaan yahay oo badankii dee laguma shirkoobi karo marka wixii fawaa'ida badanka ka soo baxda iyo dheefa asagaa iska leh marka taas waa baail buu imaam shaafici yidhi waxaa banneeyey shirkaddan shariikat alimaam maalik iyo imaam axmed way banneeyeen haddii sancadu isku midta oo maalan laba xamaali ama labo najaar ama labo tumaal ay shirkoobaan imaam axmed iyo imaam maalik waxay dhaheen way bannaantay abu xaniifana wuxuu hi mulaqanba mulaqanba way bannaantay ama sancadu ha iswaafaqdo ama ha kala duwanaato xataa haddii nin noo xamaali uu yahay ninna uu yahay maalan najaar way bannaantahay buui haddaba jumhuur culamaa waxay dhaheen way bannaantahay waaya nooca labaad ee ah shariikat almufaawada waxaa ku jira qarar badan walidalik markaa u fiirsato labadan qof ee dhahaysa wixii dheefahana waan wadaagaynaa wixii dhibahna waan qaybsanaynaa oo waan isla wadaagaynaa de waxa wey lama garanay wa ku imaan dono qofka waxa laga yaba inay mag lagu yeesho boqol halaada de kanna dul la qaybsado culays wiil baa fuulaya kanna waxaa laga yaabaa inuusan dhibba ku imaanin sooma kan waxaa laga yaabaa inuu de wax badan faa'iido uu shaqeeyo kana uusan shaqaynin marka qararkii ku jira shariikat alabdaanna wuu ku jiraa sharikatu lfawad waxay la sii dheer tahay dhibka qofkan ku imaanaya oon la garanayn wuxuu noqon doono qofna waxa laga yaba inu qof shiddo badan yahay o imtixaaman oo had iyo jeer dhib uun ula xidhiidho kuna waxaa laga yaabaa inuu caafiyada ilahay ku nool yahay ose dhibba ku imaan ama dhibkiisu yaryahay de wxuu ku imaanay marka arar badaan baa ku jira dii loo halla qaybsada dhib iyo dheefta imam shaafici wuxuu yihi in lam takun sharikatu mufawada baailatan falaa baaila acrifu fi dunya sharikadda mufawada haddaysan baail ahayn mama garanayo wax baailoo addunyada dusheeda laga helayo macnaha arar badan baa ku jira jahalaad fara badan tan saddexaad ee ah sharikat lwujuuh ayadna wax xoolo ah oo la wadaagama ba jiraba sharikat lwujuh xoolo la wadaaga meesha ma yaallo labadan qof badan yani sumcad bay adeegsanayaan hadhow hadduu caqdigii fasakhmo waxa weeye xoolo lagu noqdo meesha ma yaalo shariikat almufaawada abu xaniifa iyo maalik baa baneeyey shaafici iyo axmedna way diideen shariikat almufaawada u fiirso culammadu way ku qaybsan yihin sharikaadka shariikat alwujuhna waxaa baneeyey abu xaniifa iyo axmed abu xaniifa iyo axmed ayaa baneeyey afartii aimo way kala qaybsameen abu xaniifa iyo axmedna way baneeyeen maalik iyo shaaficina way diideen mufawadana saasoo kale way ku qaybsameen abu xaniifa iyo maalikna way baneeyeen shaafici iyo axmedna way diideen marka sharikaadka waa lagu qaybsan yahay calaa kulli xaal dadka maanta jooga waxaad moodaa inta badan sharikaadkooda wuxuu ku dhacaa sharikat alcinaan tan noo imaan doonta saddexdan kale waa yaryihi waxaa laga yaaba in loo baahda marmarka qaar sharikat alabdaan dadka xamaaliinta waa laga yaba inay wax ku shirkoobaan waay nooca afraad waxaa weeye sharikat alcinaan sharikat alcinaan waa in ay xoolo ku shirkoobaan oo mid kasta intuu xoolo keeno kadibna ay isu fasaxaan xoolihii inay ku ganacsadaan wixii faaidaan ay wadaagaan taasi way bannaanta waayahay wuxuu yidhi hiya anwaacun shirkaddii waa noocyaal sharikat alabdaan abdaanta shirkadeedii ka sharikati alxamaaliina kuwii xamaalka ahaa shirkadoodii oo kale wey wasaa'ir almuxtarifati iyo kuwii farsamayaqaanka ahaa intoodii kale liyakuuna su u noqdo baynahumaa dhexdooda labadii qof ee shariikeenka ah kasbuhumaa waxay xoogsadaan mutasaawiyan asagoo isku ah, aw mutafaawitan asagoo kala tagsan kala badan maca itifaaqi sancati iyadoo farsamadii markaa ay isku tahay aw ikhtilaafiha iyadoo farsamadii kala duwan tahay wa sharikatu lmufawadati isku bandhigid shirkadeed liyakuuna baynahumaa siduu dhexdooda u noqdo kasbuhumaa waxay xogsadaan wa calayhimaa dushoodana ugu saaraado maa yacradu wixii ku yimaado midkood min gurmin oo magdhow wa sharikatu lwujuuh iyo sharikadii wejiyaasha ama sumcadda bian yashtarika waaba inay wadaagaan alwajihaani laba qof oo sumcad leh liyabtaaca si u iibsado kulla waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah madalaysanu ku iibsado lahumaa labadoodan uu soo iibiyo faidaa baacaa haddaba haddii ay iibiyaan kaana alfaadilu wixii ka soo hadhay wuxuu noqonayaa can alamaani lacagtii ay shaygan kusoo iibsadeen laga siiyey baynahumaa dhexdooda ayuu noqonaya oo ayagaa qaybsanaya wa hadihi lanwaac noocyaashan baailatun kuwa baaila weeye wa sharikatu lcinaan muuqashada shirkadeedu saxiixatun mid ansaxaysa weeye waxaa cinaan loogu magacaabay baa layidhi liannaha adharu lanwaac yani cinaanku waxa wey waa uhuur bimacna uhuur wey waa muuqasho maxaa yal anwaacan ayadaa uu muuqata ama mid kasta xoolihiisa labada shariig xoolihiisii ayaa muuqda oo waxa wey cayaan uu soo bandhigaya kuwa kale waad arkaysayo ama xoolo maba jiraanba ama xoolihii wax muuqda ma ah wayushtaradu waxaa la shardiyaa marka sharikat lcinaan waa isku waafaqsan yahin afarta aimo waa isku waafaqsan yahin bilijmaac inay bannaanta waana shirkadda inta badan dadku maanta ay ka shaqaystaan waa sharikatu lcinaan ee maaha noocyadaas kale washtaradu waa la shardiyaa fiihim fiihaa shirkadii loo shardiyaa sharikatu lcinaan lafdun erey baa loo shardiyaa yadullu tusinaya cala idni fasax fi tasarufi xoolihii oo la maamulo isu fasaxayo falow ikhtasara haddaba hadday ku gaabsadaan labadii qof ee shariikeynka ahaa calaa qowlihimaa dhahayaan ishtaraknaa waan wadaagnay lam yakfi kuma fillo fil asaxi muctamad haddaan qabanno wafiihima wayushtaradu waxaa loo shardiyaa fiihimaa labadan qof ee shariikeynka ah ahliyatu tawkiil dirsasho ehelnimadeed inuu ahel u yahay oo u qalmo inuu wax dirsado oo wax wakiisho watawakuli asaga in la dirsado oo la wakiisho watasiixu way ku ansaxaysaa fii kulli milihin wax kasta oo isku mid ah duuna almutaqawimi wixii la kala qiimaysanayese ku ansixi mayso waqiila waxaa lidi takhtasu waxay gaar ku tahay biniqdi lacagti almadruubi ee la sameeyey sharikat lcinaan waa shirkadda keliya ee afartaa nooc ee shirkadaha ka asaxaysa waxaan idhi waa shirkadda laba qof ay xoolo keensanayaan dabeetana xoolihii ay isku darayaan dabeetana ay isu fasaxayaan xoolihii inay ku ganacsadaan mid kasta xoolihii uu ka shaqeeyo wixii ribixa ah, faa'iida ahana ay wadaagaan wixii khasaare ahana ay wadaagaan waxaa loo shardiyaa shirkadaas lafdi tusinaya fasax laisu fasaxayo in xoolihii qof kasta uu ku tasarufo bimacnaa labadii shariig mid kasta xoolihiisiibuu xoolihii kii kale ku daray soo marka si kaas ay u bannaanaato inuu xoolaha saaxiibkii uu ku tasarufo inuu fasaxa uu dhaho xoolahaygii waan kuu fasaxay ku tasarufto kan kalena uu dhaho xoolahaygi anna waan kuu ku tasarufto ood ku shaqayso maxaa labada qof ee shariikeynka ah haddiisan isu fasixin xoolihii in lagu tasarufo oo lagu shaqeeyo oo la iibiyo oo lagu baayac mushtaro dee ma bannaan inuu ku tasarufo laa yajuuzu tasaruf fii maali lhayri bihayri idnihi waa kan la yidhaha ma bannaana qof kale xoolihi inaad ku tasarufto asagooan kuu fasixin lafdi tusina way la yimaadaan sida marka in dhaho hebel waan kuu fasaxay waan kuu idmay waan kuu ogolaaday ku shaqee ku ganacso xoolihii wax saasoo kale ah haddaba haddii ay dhahaan ay ku gaabsadaan ishtaraknaa waan wadaagna waan wadaagna bay dhahan taasi kuma fila lyidhi maxaa yeel ishtaragna waxay noqon kartaa ikhbaar ay ka warramayaan in caqdigii shirkadu uu dhacay waxay noqon kartaa maalan laba qof oo hanti isku yeelatay inay ka warbixinayan maalan labada qof ee dhaxalka isku leh hantidii waan wadaagnay xoolihii waan isku yeelannay way noqon kartaa saas kama dhigna in uu u fasaxay inuu xoolihii ku tasarufo kama dhigno ishtaragna waxaa kaloo loo shardinayaa horta intaynan taa tilmaamin arkaan bay leedahay shirkaddan shirkat alcinaam saddex rugni weeye rugniga koobaad waxaa weeye siiqo ka labaadna waa caaqidaan ka saddexaadna waa maal rugniga koobaad haddaba waa siiqo siiqadii iijaabkii iyo qabuulkii ka labaadna waxa weye caaqidaan labadii qof ee shariikeynkaha weeyaan ka saddexaadna waxa weye xoolihii culamada qaarna waxay ku daraan camalkii waaya oo afar bay kaga dhigaan haddaba ka hor mualif ku bilaabay siiqadii oo kan kule wayushtaradu fiiha lafdun yadullu cala alidni fi tasaruf waa siiqadii kaas wuxuu ku xujisiiyey shuruuddii caaqideynka oo rukniga labaad ah wa fiihimaa waa shariikeynkii waa caaqideynkii waxaa loo shardiyay ahliyat tawkiil watawakul mid kasta inuu wax dirsan karo lana dirsan karo inuu ahlu yahay mid kasta inuu wax wakiilan karo lana wakiilan karo inuu ahlu yahay oo meesha maxaa markaa soo galay waa inuu noqdo qof qaangaara ah oo xoolihiisa u madax bannaan maxaa kaa baxay ilmihii yaraa qofkii waallaa qofkii maxjuurcaday xoolihii laga sharay dadkaasoo dhan ma geli karaan caqdiga shirkadda waaya waa inuu yahay qof xoolihiisa u madax bannaan oo qaangaara ah, oo caaqil ah waaya markaasu waxna wakiilan karaa lana wakiilan karaa sababtoo ah caqdiga shirkaddu xaqiiq ahaan waxay dhaheen waxaa weeye waa tawkiil iyo tawakul waa caqdi wakaalo adna waa lagu dirsanaya inaad oolihii qofkaad ka shaqeyso adna waa dirsanaysa in xoolaha kaaga shaqeeyo marka takyiifkeedu waxay dhaheen waa caqdi tawkiil wa tawakul waa caqdi wakaalo buu kusoo ururaya kaasina waa rukniga labaad oo caaqideenka shardigoodii ah rugniga saddexaad oo xoolihii ah xoolihii lagu shirkoobayey waxaa loo shardiya inuu noqdo xoolahe mili ah xoole mili ah miliga waxaa weeye waa xoolaha sida lacagta iyo raashinka iyo wixii lamidkaa wey waa wixii la miiso ama la miisaamo slmkuna ku banaayan waa wax kastoo la miiso ama la miisaamo slmkuna ku banaayan lacagtii iyo raashinkii baa soo gelaya waa mili waaya taa waa laisku waafaqsan yahay inay miligu ku bannaan yahay muran kama taagno laakiin mutaqawamkii wixii la kala qiimaysanaya sida xoolihii oo kale dharkii oo kale ma lagu shirkoobi karaa qofka intuu dhar keeno adnaa dhar keento ama qofkan bagaash uu keeno anaad bagaash keento ama qofkan gawaari keeno anaad gawaari keento ma ku shirkoobi kartaa maya oo maxaa loo diiday waayo acyaan mutamayiza wey waxyaalahan mutaqawamka ee lakala qiimaysto ee hadhow lagu damaana aado bilqiima mutaqawamka wii qiima lagu damaana aado miligana waa wii mil lagu damaana aado wixii mutaqawam ah waxa wey waa acyaan kala sooca haddii maalan qofkan an neef keeno kana an neef keeno dee xoolihii haddii ataa laisku daro way kala soocan yihiin qof kasta neefkiisi wuu garanaya aant sooma haddii gawaari lasu keeno kana gawaari keeno kana gawaari keeno de gawaari waa la kala garanaya haddii hadhow talaf yimaado oo maalan baabuurtii qaar ay gubtaan nin xoolihii ba talaf ku yimid maalan xoolihi lasku darsada xuli de hantida adima gubatay hantida way nabad qabtaa adimu khasaaruhu ku soo gaadhay hadda waa xoolihii shirkadda awoog tala didayana waa taas shirkadu hadhow hal xoolee noqon doonaan khasaarahana way wadaagayaan faaidana wadaagaya tala diidanya marka marka leeyahay mutaqawim laguma shirkoobi karo waa taas wixiiba xoolihiiba mutamayiz oo kala soocan waaya qiil baa wuxuu leeyahay waxay khaas ku tahay lacagta madruubka annaqd almadruub waxaa loga jeedaa waa lacagta la sameeyey dirhamkii iyo diinaarkii wayaan ama lacagta hadda inago aan isticmaalo dollarkii iyo riyaalkii iyo shilinkii ayay khaas ku tahay ayuu leeyahay qowlka waaya wuxuu idhi wayushtarad waxaa la shardiyaa fiiha shirkadii cinaanka waxaa loo shardiyaa lafdun eray yadullu tusinaya cala alidni fasax tusinaya fi tasarufi xoolihii oo la maamulo suyidmafal ikhtasara haddaba hadday ku gaabsadaan calaa ishtarakna waan wadaagna lam yakfi kuma filo fil asaxi muctamad haddaan qabanno wa fiihima wayushtarad waxaa loo shardiyaa fiihima labadii caaqidiinka ahaa ee caqdiga shirkadda gelayay ahliyatu tawkiili watawakul inay markaa ahl u yihiin oo u qalmaan inay wax dirsadaan ayagana la dirsado mid kasta inuu u qalmay inuu wax dirsado o wakiisho asna la dirsado la wakiisho wa tasix way ku asaxaysaa fii kulli miliyin wax walba oo isku mid ah sida raashinka iyo lacagta duuna almutaqawim waxa la kala qiimaysto ee qiimaha lagu damaana qaado ku asixi mayso wa qiila waxaa lidhi takhtasu waxay gaar ku tahay binaqdi اlmadruubi lacagtii la sameeyey annaqdi اlmadruub markuu mualifku leeyahay madruub markuu raacinayo mataqaana wuxuu ka saarayaa meesha naqdi aan madruub ahayn oo naqdiga madruubka waa dahabkii iyo fidadii aan lacagaynin in lacagta laga dhigay qofka hadduu maalan keeno toban kiilo oo dahab ah kana uu keeno toban kiilo oo dahab ah ma ansaxayso in lagu shirkoobo maxaa naqdi ma aha qiilka marka wuxuu leeyahay naqdiga madruubkay ku ansaxaysa laakiin sidaas saxiixa ah waxa way naqdiga madruubka khaas kuma ahee mitliyaadkao dhan oo naqdiga madruubka uu soo gelayo ayay ku ansaxaysaa dirhamkii iyo diinaarkii iyo dahabkii iyo fidadii xataa way ku ansaxaysaa xataa kuwa aan lacagta aan ahayn sababto ay waa yani waa mawsuun waa la miisaamaa wayushtarad waxaa la khaldu lmaalayni xoolihii labadii xoolo in laisku daro oo khaldo baxaytu si laa yatamayazaani inu kala soocmin labadii walaa yakfi kuma filo alkhaldu in laisku khaldo o daro maca اkhtilaafi jinsin asagoo nooci kala duwan yah o sifatin ama sifadii kala duwanta ka saxaaxin wadalika miaal ka saxaaxin sida lacagtii isku taali wey mukasaratin iyo lacagtii cacabka ahayd haadaa shardigan la shardinaya khaldiga in labadii xoolo laisku khaldo laisku daro wuxuu imanayaa idaa akhrajaha hadday soo saaraan maalayn laba xoolo oo caqadaa ay guntaan caqdigii waxaa weeye shirkadda fain malakaha haddaba hadday milkiyaan mushtarakan xoolo ay isku leeyihiin beertan dhaxal hadday ku milkiyaan washaraain iibsasho wakayrihimaa iyo labadaa waxaan ahayn oo adina uu fasaxo kullun mid kasta lilaakhari kii kale fi tijaarati ganacsigii fiihi shaygaas ay isku leeyihiin tamati sharikatu shirkadii way taam noqonaysaa wuxuu idhi waxaa shardi ah labadii xoolo ee la wadaagayey ama lagu shirkoobayay in la isku daro oo la isku khaldo ayaa shardi ah si ayna u kala socmin ilaa xad waxaa lasu khaldaya ayna kala socmin waaya maalan hadduu beriis ahaa kana beriis buu keenay kana beriis bu keen labadi beriis waa la isku darayaa lacag kana lacag buu keenay kana lacag buu keenay labadi lacagood waa la isku darayaa waaya marka ilaa xad aan la kala sooci karin qofna uusan dhigi karin waata kan waa raashinkaygii ama kan intani waa lacagtaydu uusan dhahayn waaya kuma filuuri walaa yakfi alkhalطu maca اkhtilaafi jinsin yani haddii jinsigu kala duwan ya noocii layskuma khaldi karo oo maalan qofkana wuxuu keenay daraahim kana wuxuu keenay he danaaniir dee daraahim iyo dananir hadi la isku khaldo xata waa la kala garan karaa soo maha kan wuxuu dhihi daraahimteedi waata wixii daraahim waa fido kana wuxuu dhihi danaaniirteedi waata dee daraahim iyo danaaniir iskuma khaldi karo maalan kana wuxuu keenay dollar kana wuxuu keenay shilin ama cash buu keenay haddii la isku dara xataa cashkii iyo shilinkii dee dollarkii waa la kala saari karaa haakada aw ifatin ama ifadiibaa kala duwan mid waa lacag jajaba midna waa lacag isku taalla haddii laisku daro de waa la kala saari karaa marka w waa inuu isku jinsi ahaado waa inuu isku sifo ahaado si laiskugu khaldo islamarkaana laisku daro ilaa xad aan la kala sooci karin marka wuxuu ku yihi marka aan leenahay khaldigaas labada xoolo laisku khaldayo laisku darayo waa shardi waa haddii intay xoolo soo saaraan kadibna xoolihii hee ay isku daraan kadibna ay cadigii ay guntaan adigii ay ritaan taas wey adigii hirkada laakiin haddii marka horeba xoolahun isku jiray oo ayagoo isku jiray ay ku shirkoobayaan de markaa khaldi looma baahnaba oo taasay ku dhici kartaa sharikata amlaak baa ka dhexaysa labadan qof gaari bay isla soo iibsadeen waa fahamta soo ma dabeetana gaarigii bay ku shirkoodeen wixii ka soo baxay inay wadaagaan de markaas la dhihi mahayo de gaarigu waxa weeyaan waa curuud ma aha de miliyaad ma aha way ansaxaysaa sababtoo ah de gaarigii waxay ku milkiyeen sharikata amlaak lacag bay intay isu keeneen ayay gaari kusoo wada iibsadeen dabeetna gaarigii bay ku shirkoodeen ama dhul bay ku wada iibsadeen intay lacag isku keeneen isku dareen lacagtii ayay dhul ku wada iibsadeen de dhulka u ka dhexeeya way ku shirkoobi karaan ama intay lacag isku keeneen oo isku dareen ayay badeecad ku iibsadeen de badeecadaas sharkay ku yihiin markaas ooma baahna marka in badeecada la isku daro ilan badeecadan way ka dhexaysaa soo ma mid kasta yani badeecada waxbuu ku leeyahay mid badeecadiisu ka socanta ka kale ma jiro ka dhexaysa ama u wada dhaxleen aabbahood baa uga dhintay ganacsi meherad baa uga dhintay maalan dhar ah meheradii ba wada dhaxleen oma baahna inay isku khaldaan maxay isku khaldayaan isku leeyihiinba wayba ka dhexaysaa ganacsi halkiin bay kasii wadayaan laakiin waxaa looga baahaya mid kasta inuu kakale u fasaxo ganacsi uu dhaho dee maanta waan wadaagnay oo dhaxalka innaga iskule maalan alaabta innaga aabbaha ka wada dhaxallay kadibna mid kasta ha ku ganacsado sa aan ku shuraakowno inay isu fasaxaan baa shardi ah saasay shirkadda marka ku dhamaystirmaysaa wuxuu yidhi wayushardu waxaa la shardiya khaldu lmaalayn labadii xoole in laisku daro bixayu si laiskugu daro laa yatamayazaani labada xoole inay kala soocmaynin walaa yakfi kuma fila alkhaldu in laisku daro maca ikhtilaafi jinsin ayadoo jinsigii noocii kala duwan yahay aw iatin ama ifadii kala duwanta wadalika miaalka saxaaxin sida lacag fayo isku taallo wey wamukasaratin mid sajaba haadaa shardigan la shardinaya khaldiga in xoolihii laisku daro idaa akhrajaa waa haddii ay soo saaraan maalayn laba xoolo wa caqadaa ay caqdigii ay ritaan fain malaka haddaba haddii ay hantiyaan mushtarakan waxay isku leeyihiin biirin dhaxal hadday ku hantiyaan washiraan iibsashaay ku hantiyaan wahayrihima labada waxaan ahayn waadin ufasaxo kullu mid kasta lilaakhira kii kale fi tijaarati fiihin ay ka ganacsadaan tamat isharikatu shirkadiisaasay ku dhammaystirantay waalxiilatu xiiladdu fi sharikati sharikadii laga ganacsanayay fi lcuruudi badeecadii an yabiica waaba inuu iibiyo kullu waaxidin mid walba bacda cardihi badeecadiisii badh ka mid ah oo ku iibiyo bibacdi cardi alaakhari ka kale badeecadiisii badh kaloo ka mid ah wydana lahu dabeetana uu fasaxo fi tasarufi inuu xoolihii ku tasarufo mualif markuu noo soo tilmaamay in curuud tijaara badeecada aan lagu shirkoobi karin qofkani badeecu haystaa kana badeecu haystaa maalan kan bagaash bu haysta kana bagaash bu haystaa aan raashin ahayn raashinkaas gu banaaya ama kana dhar buu leeyahay dhar buu haystaa kana dhar buu haystaa waxaan idhi kuma shirkoobi karaa hadday dharkii dharka isku daraan ama badeecadii badeecada isku daraan kuma shirkoobi karaa maxaa la way kala soocan yihin sidii la iskugu daro suuragal ma ah oo nin kasta xoolihiis sidii uu garanaya haddaba taas way dhacdaa oo dadkii u baahan karaa kan hadduu dukaan dhar haysto kana dukaan dhar haysto oy rabaan inay hal dukaan iskaga dhigaan lacagna aysan haysanin ay ku shuraakoobaan maxaa xal noqonaysa markaas fuqahadii waxay keeneen makraj xiladana waa la xiyal lfuqaha baa la dhahaa ama makraj fiqihana waa la dhahaa waa makhaarij fiqihi xiladii baadilkahayd ma ah la soco waa xiilo bannaan wuxuu yidhi inay badeeca ku shirkoobaan waxaa xiilad u ah ama ay ku heli karaan ku gaari karaan in labadii badeeco ninkana dhar buu haystaa ninkana dhar buu haystaa mid kasta badeecadiisii barh ka mida ah, ka kale badeecadiisii barh ka mid ah uu ku iibiyo oon cayinayn oo maalan wuxuu leeya war hebelow dharkaygii qayb ka mid a ah, haaf baan kaaga iibiye haaf dharkaaga ka mid ah dharkaad iibinayso kii kalena wuxuu leeya waana aqbalay beecaas waana kaaga iibiyey anna sidoo kale haafkaas ayaan haaf kale kaaga iibiyey saasay markaa ku wada joogaan nin kasta haafkii dukaankan haaf buu kuleyahy kana dukaankan haaf buu kuleyahay haafkiisana mucayan maa la soco afham soo ma mid kasta dukaanka kale haaf buu ku leeyahay haafkiisana mucayan maaha saasay marka waxay ku noqdeen he shuraako xoole isku khaldaan xataa markaa ma baahno marka mid kasta bar buu leyahy aan mucayinayn dabeetana wuxuu leeya haye hogan casaada labada dukaanba innagaa iskale maanta shuraaka kuna kan wii ka soo baay kan wii ka soo baxa innagaa isku leh ila mid kasta haaf bu dukaan ku leeyahay kan haaf ku ley kana haaf ku ley wuxuu hi wlxiilatu xiiladu fi sharikati sharikada la wadaagayo fi curuudi badeecadii waxa weeye an yabiica inuu iibiyo yabiica inuu iibiyo kulu waaxidi mid walba bacda cardihi badeecadiisii bar ka mida bibacdi cardi aakhari kale badeecadiisii bar ka mid uu ku iibiyo wayaadana lahu dabeetana u fasaxo fi tasarufi tasaruf uu idmo walaa yushradu lama shardiga tasaawi qadri maalayni labada xoolo qadarkoodu inay midoobaan shardi ma aha walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shani laa yushtardu inaan la shardinaynin alcilmu biqadrihimaa labadii xoolo qadarkooda in la ogaado cinda alcaqdi caqdigu markii uu dhacayo waaya wuxuu ku yidhi labada xoolo ee laysku darayo in ay isla ekaadaan shardi ma aha kan hadduu keeno maalan kun doolar kanna uu keeno laba kun oo doolar dee way bannaanta kan wuxuu keenay toban kun oo doolar kanna kun doolar buu keenay way bannaanta saas iskugu darsanayaan hadhowna ribixda bercentage waxuu ka qaybsanaya mid kasta intii uu ku lahaa waxaa weeye xoolaha shirkadda ama raasamaalka shirkadda ayuu faa'iidana ku yeelanaya khasaarana ku yeelanaya sidoo kale lama shardi uu ku yidhi in ay ogaadaan labadan qof ee shariikeynka ah markay caqdiga shirkadda ay gelayaan labadan xoole ay isku darayaan qadarkooda mid kasta intuu haysto in la ogaado shardi ma aha marka ay isku darayaan maxaa yeelay dib bay ka ogaan doonaan haddayna markaa ogeyn kolley waa la xisaabtami doonaa oo waa la kala qoran doonaa oo waay xisaabtiiba dib ugu noqon doonaan oo labadii wakiil ee wakiiladoodiiba dib ugu noqon waa la fariisin doonaa xaqana iyaga iskale marka wax dib lagu ogaan doono weeye shardi maa markuu caqdigu dhacaya inay xoolaha qadarkooda ogaadaan wuxuu ihi walaa yushardu lama shardiyo tasaawi qadri lmaalin labadii xoolo qadarkooda inay isla ekaadaan wax isla egna way isku darsan karaan wax kala badanna way isku darsan karaan wala saxu muctamad waxa weeye annahu shanay laa yushardu inaan shardinaynin alcilmu inay ogaadaan labada qof ee shariikeynka ah biqadrihimaa biqadri lmaalin labada xoolo ay isku darsanayaan qadarkooda intay dhan yihiin cinda alcaqdi markuu caqdiga shirkadda uu dhacayo wayatasallatu wuu ku dirmayaa kullun minhumaa mid walba oo labadaa shariikeyn ama labada caaqideyn ka mid ah cala atasarufi xoolihii inuu ku tasarufo bilaa dararin dhib la'aan falaa yabiicu haddaba iibin maayo nasii'atan dibdhig ku iibin maayo walaa bikayri naqdi اlbaladi waddanka lacagtiisa waxaan ahayna ku iibin maayo walaa biqamnin dagidna ku iibin mahayo faaxishin oo foolxun walaa yusaafiru bihi la safri mahayo walaa yubdicuhu qof kale u dhiibi mahayo ka shaqaynaya ma yubdicuhu idin qoray mise yubciduhu yubciduhu yuu qoray dhammaan dadku yubcidu u qoray ha saxaan sida sawaabka daadkaa horeeya caynkaa dambeeya ha ku qoraan walaa yubdicuhu macnihi dhannaa baa isbedelaya yubciduhu haddaan dhahan waxa wey ma kala barayo yubdicuna waxa wey qof kale uma dhiibi ibdaac oo ma dhahayo ka shaqeey aniga wuxuu ii qoraya yubciduhu laakin waan gartay inay khalata yubciduhu manihi baa bedlaya bibcdu ma barayo weyaan ma kala barayo waa khalad yubdichu weyaan min alibdac bay ka timi waayahay wuxuu yidhi qof kasta oo labadii shariikeyn ka mid ah wuxuu ka shaqaynayaa xoolihii oo ku tasarufaya baayac mushtarkii baa ugu tasarufaya asagoo wax dhib ah marka iska ilaalinaya dararku iska ilaalinaya sida wakiilka o kale maxa mid kasta waa wakiil xoolaha saaxiibka wakiil buu ka yahay marka wii dhib u keeni kara uu ka ilaalinaya walidaalik uma banaano inuu dayn ku bixiyo ama dibdhig uu ku bixiyo yani waa inuu kaash uu ku iibiya wax kasta inuu saaxiibka u fasaxamayo dhoo dayn waad ku iibin kartaa sidoo kale lacagta waddanka waxaan ahayn kuma iibin karo maxaa lacagta waddanka ayaa soconaysa laakiin innaga waxaad moodaaba lacag aynan lahayn oo lacagta waddanka aan ahayn oo dollarka ah inay teena laga jecel yahay marka innaga yani waxa weeyaan fatwo khaasay leedahay maa fuqaad marka lahay bigayri naqdi lbaled waxay ka hadlayeen xilligooda macnaha waddan kasta lacagtiisa ayaa raa'ij oo socota lakin innaga zamankeenu isbedelay arrinkii oo waxaa weeye lacagta doolarka ah ayaa innaga agteenna ku badan oo laga jecel yahay tii waddanka marka fatwo khaasa taasi way bannaanta waaya walaa biqadnin faaxishin macnaha dagid weynna ku iibin mahayo tana shaygii boqol doollar joogay ku iiin mahayo konton doollar taa waa la dagate ama shaygii konton joogay kusoo iibsan mahayo boqol taa waa dagid weyn si weyn baa loo dagay laakiin shaygii boqol joogay hadduu sagaashan ku iibiyo tana boqol doollar lagu iibinaya hadduu sagaashan ku iibiyo taas waa dagid yar ma wax la saamixi karo ama shaygii maalan sagaashan joogay hadduu boqol kusoo iibsado waa dagid yar taas kale suuq waa la isdagaa taas kale waa iska caadi qabni faaxishan buu iska ilaalinaya la safri maayo xoolihii maxaa yele safarku khatar badan buu leeyahay waa la dhici karaa dhibaataa ku imaan karta xoolihii baa baabi'i kara oo halaagsami kara shiral baa ku imaan kara ilaa inuu ufasax mooya haduu dhaho xoolihii dee la safro oo dee meesha doonta la gaadha de waa caadi taas lakin hadsa on ufasixin lama safri karo sidoo kale qof kale oma dhiibi karo ma dhigi karo xoolihii ka shaqee ibdaac waxaa weeye qof kale inuu dhiibo o dhaho tabaruc oga shaqee dar ilaah maaha inuu leeyahay ka shaqee dee waxa wey mashqaayad baan kaa siinayaa waxa wey ka shaqee buu leeyahay maalan in adeerkii oo kale ama khaadimkiisii ama shaqaalihiisii ayuu dhiibay taas ma banaano asagoon ka fasax qaadanin saaxiibkii lan asaga uu raalli ku noqda inu xoolihiis oga shaqeey lakin muusa dhihin qof kale igu dhiib marka markuu qof kale ugu dhiibayo oo inuu ka fasax qaataa wuxuu yatasalladuu ku dirmayaa min kullu minhuma mid kastoo labadii shariikeyn ka mida calaa tasarufi xoolihinu maamulo bilaa dararin dhib la-aan falaa yabiicu haddaba iibin mahayo nasi'atan dibdhig ku iibin mahayo walaa bikayri naqdi lbaladi lacagta waddanka waxaan ahayna ku iibin mahayo walaa biabnin faaxishin dagid foolxunna ku iibin maayo walaa yusaafiru bihi la safri mahayo xoolihii walaa yubdicuhu qof kale u dhiibi mahayo oo ka shaqaynaya biayri idnin asagoon loo fasixin intaasoo dhan bay noqonaysaa biayri idnin oo wixi aan soo sheegin oo dhan haddii laakiin u fasaxo waxa weeye waa taasi dhib ma leh walikullin mid walba waxaa u bannaan oo labadii shariikeen ka mid ah faskuhu caqdigii shirkadda inuu fasakho mataa sha'a mar alla markuu doono wayancazilaani way casilmayaan can tasarufi tasarufkiibay ka casilmayaan bifashihimaa hadday labadooda fasakhaan caqdigii shirkadda fain qaala haddaba hadduu dhao axadumaa midkood casaltuka waan ku casilay ow amase laa tatasaraf fii nasiibii qaybteeda ha ka shaqaynin oo ka tasarufin lam yancazil ma casilmayo alcaasilkii wax casil asagu ma casilmayo watanfasiku way ku fasakmaysaa bimowti axadihimaa midkood dhimashadii wa bijunuunihi waalidiisa wa biiqmaa'ihi suuxdintiisa mid kasta oo labadii shariikeyn ka mid ah uu fasakhi karaa caqdiga shirkada markuu doono mar alla markuu doono wuu fasakhi karaa taa macnaheedu waxa wey caqdiga shirkadu waxa wey waa caqdi jaa-izu طarafeyn labada dhinac wuu ka furaya labada shariik mid ka mid a markuu doono wuu fasakhi karaa asagoon kii kale ka fasax qaadan wuu dhihi kara caqdiga shirkadaan waan ka baxay xoolaha iga hel ii socdiyo waaya waa sida caqdiga wakaalada oo kale caqdigan wakaan aqiiqadiisu waa nooc wakaalasho ah tawakiil iyo tawakul wey marka wakaaladuna waa caqdi jaa-is oo laba dhinaco ka furan waaya sidoo kale haddii ay fasakhaan caqdigii labadooda ay fasakhaan labadooda tasarufkay ka casilmayaan saacadda laga bilaabo xoolihii kama shaqayn karaan mar haddii yaani ay fasakhaan caqdigii shirkadda way casilmayaan waaya labadoodiiba haddii haddaba aynan fasakin laakiin midkoodu ku dhow kii kale war xoolahayga ha ka shaqayn taa macnaheed waxaa weeye inuu casilay hadduu mar yidhi xoolahayga ha ka shaqayn waxa wey waan ku casilay maanta laga bilaabo ganacsigii ma wada kartid wey uu ka joojiyey ganacsiga kii saas yidhi ma casilmayaa oo asna xoolihiisa xilkan ka shaqayn karaa maya ma casilmaya uu ka shaqayn karaa oo de waaya ma cadaaladba asna inu xoolihiisu ka joojiyay saxiibkudhaa ka shaqaynayo asna uu ka shaqeeyo de taasi ma cadaaladba asaguba ha ka joojiyo markuu kan ka joojiya ka kalena ha ka joojiyo asna hadho anna waan ku casilay anna wan cashi soo maa anna saacadda laga bilaabo waan ku casilay xoolahay kama shaqayn karta saa hadhan marka way u bannaantay asna inuu casilo laakiin mujarad inuu saaxiibkii casilay asagu kuma casilmayo lam yancasil ilcaasir u kuleeya mualifku sidoo kale hadduu midkood dhinto ama uu waasho ama uu suuxdin galo ama koomo u galo waxaa weeye caqdigii shirkaddu waa fasakmaya waa cuquudda jaa-iskaaba noocaas caqdiga wakaaladana waa saas waa nooga imaan doonta cuquudda jaa-is darafeyn labada dhinaco ka furan waxaa weeye labada caaqidayn hadduu midkood dhinto ama midkood uu xanuunsado koomo galo xanuun kaliya ma inuu koomo gala shardi ah ama midkood uu waxaa weeye waasho waxaa weeye caqdiga waa fasakmaya sababtu waa maxay waxay qofkan shardigii caaqidka ayaa la waayey soo horey nooma soo dhaafin wa fiihimaa ahliyat اtawkiil watawakul soo maahayn ahliyadiibu ka baxay qofka qofkan ahl ma aha waa qof dhintay khalaas ahliyaduu ka zuushay ama wuu waashay maanta laga bilaabo xoolihiis waa loo asagoo ma maamulan karo xoolihi ama suuxdin buu galoo kuwa koomu galay mar hadduu koomo galay qofka waashay buu la mid yaho xoolihiisi waa maamulaya intuu ka soo miirsanaya mar hadduu marka uu ka baxay ahliyadii waxa weeye caqdigiina wuu fasakhnaya cuquudda jaa-iska oo dhan baa saas welikulli mid walba waxaa u sugnaaday oo caaqidayn ka mid ah faskhu inuu fasakho caqdigii shirkadda mataa shaa markuu doono way incasilaani way casilmayaan can itasarufi tasarufki bay ka casilmayaan bifaskhimaa fasikhidoodii inay ku casilmayaan fain qaala haddaba hadduu dhaho axadumaa midkood casiltuka waan ku casilay aw mase laa tatasaraf ha ka shaqaynin fii nasiibii xoolahayga nasiibkayga intaan anu ku leeyahay shirkadda lam yancazil ma casilmayo alcaasilu kii wax casilay watanfasik way ku fasakhmaysaa shirkaddii bimowti axadima midkood geeridii wa bijunuunihi waalidiisa wa biiqmaa'ihi inuu kooma galo wاribxu faa'iidadii wاlkhusraanu iyo khasaarihiiba calىa qadri اlmaalayn labada xoolo qadarkooda un baa lagu qaybsanayaa tasaawayaa ha ku sinmaan oo ha isku la ekaadaan fi lcamali xagga shaqada aw tafaawata ama ha ku kala tagsanaadaan oo ha kala shaqo bataan fain sharadaa haddaba hadday shardiyaan khilaafahu sida wax ka duwan hadday shardiyaan fasad alcaqdu caqdigii wuu burayaa oo fayarjicu kullun mid kasta wuxuu kula noqonayaa cala alaakhari kii kale biujrati camalihi shaqadiisii mushqaayadeedii fii maalihi xoolihiisa uu ka shaqeeyey wa tanfudu tasarufaat tasarufaadkiina way fulayaan waalribxu faa'iidadii ay helayeenna calaa qadri lmaalayni labada xoolo qadarkooda unbaa lagu masale muhiima halkan mualif ku sheegaya waxaa weeye ribaxa iyo khasaarada sida loo qaybsanaya labada qof ee shirkada ah ee waxaa weeye isku leh xoolihii kana ganacsanaya sida ay u qaybsanayaan faaidada iyo khasaari wuxuu ku yidhi alribxu wاlkhusraan calى qadri اlmaalayn waa qaacido ama daabit baabkan iska le weyaan daabit hada اlbaab weyaan alribxu wاlkhusraan calى qadri اlmaalayn faa'iidada iyo khasaaraba in lagu qaybsanayo calaa qadri maalin xooluhu intay dhannaayeen bimacna labadan qof haddii ay u sinaayeen xoolaha oo xoolo leeg isku darsadeen maalan nis iyo nis isku darsadeen maalan kun iyo kun isku darsadeen ama shan kun iyo shan kun isku darsadeen faa'iidaa la helay faa'iidada way kala badh bay udhaxaysaa maalan kun dollar bay heleen de shan boqol kala qaadanayaan khasaaraa yimid شhan boqolah laba boqol iyo konton iyo laba boqol iyo konton faa'iidada timaadda ama ha yaraato ama ha badnaato ama khasaarihii yimaada ama ha yaraado ama ha badnaadee waxa weya nis iyo nis ayay u qaybsanayaan fa'idaiy khasaarada maadaama xoolahooduba saa u ahaa oo nis iyo nis ay u kala lahaayeen haddii ay kala badsadeenna oo xooluhu marka hore kala badnaana sidaa umay u qaybsanayan matalan qofkan wuxuu keenay kun dollar ayuu shirkadda ku lahaa kanna wuxuu ku lahaa laba kunoo dooran saddexdaa kunoo dooran bay shirkaddu ahayd raasamaalkeeda kadibna faa'iidaa la helay faa'iidada waa maxay maalan waxay lahay boqol iyo konton dollar faa'iidaah say u qaybsanayaan dee alaaan ninkii labada kun lahaa wuxuu qaadanayaa uluain oo ahaa boqol dollar ninkii waxa wey kunka dooran lahaana ulu buu qaadanaya oo ah konton dollar khasaaraa yimi saddex boqol oo khasaaraha timi saasay u qaybsanayaan kii labada kun lahaa laba boqol khasaaro ah ayaa soo gaadhaysa kii kun kalahaana boqol khasaaro ayaa soo gaadhaya wahaakada saasuu qaybsanaya waxaa isku midu mualifku yihi shaqada inay ka siman yihiin iyo inay ku kala tegsan yihiin haddii maalan labadoodaba si isla-eg ay dukaanka uga shaqeeyaan ama meheradda waa waxa weyaan si isla-eg bay uqaybsanayaan faa'iidadii iyo khasaarihii yani calaa qadri maalin bay ku qaybsanayaan sidoo kale hadday shaqadii ku kala badan yihin midna waxa wey uu shaqo badan yahay waa nin shaatira oo karti badan oo dadaal badan oo waxa weeye kasabkii soo saaraya dadku ila ilah isku maskax kama dhigan isku dadaal toona nina waxa weye nin xagga ganacsiga businesska lagaga fiican yahay oo waxba soo saareen maantana hadduu meherada fadhiga waxba laga iibsanayn watan soo ma si kastay tahayba waxa weeye faaidadii khasaarihii he calaa qadri maalin mu ka qaybsanaya haddaba hadday shardiyaan bu uhi khilaafow si taa ka duwan oo ay dhahaan maala niyow inagoo xoolaha haddana xoolaha isleeg isku darsannay haddana faa'iido waan kala badsanayna midba wuxuu hi niyow anu waan kaa aqoon badanah ganacsigana waan kaaga khibrad badanah walidaalik waktina waan gelinaya ka badan waktigaaga waxa weeye faa'iidada waxaan u qaybsanaynaa boqolkiiba toddobaatan anaa qaadanay adna boqolkiiba soddon maadaama dee aan kaaga xariifsanay ganacsiga busineska meherda la'aanteed ma soconayso adigana waad is og tahay nin bilow aad saasay ku heshiiyeen xoolahuna xoolo isleeg ba hayan taasi waxuu noqonaya caqdiga caqdi faasida ama xoolahoo kala badan midna ulu buu lahaa midna uluayn buu lahaa midna kun dolar bu midna laba kun o dolar haddana waxa faidada si isleeg baan u qaybsanaynaa taana caqdiga wuxuu noqonaya caqdigee faasid ah maxaa yeelay labadaa suuraba waxay khilaafsan tahay muqtada caqdi sharika shirkaddii waxay keensanaysay ayay khilaafsan tahay ka hor imaanaysa harkadda waxaan idhi waxa wey ribixdii iyo khasaarihiiba calaa qadri maalin baa lagu qaybsanaya haddaba markan ayadaa caqdigii wuu fasahaaday maxaa tala a ah marka wuxuu ku yidhi mid kasta kii kale wuxuu kula noqonayaa mushqaayadda uu ka qaadan lahaa hadduu xoolihiis ka shaqayn lahaa yani ujratulmil ayuu kula noqonaya wuxuu niyo xoolahaaga waan kaaga shaqeeyey maadaama caqdigu hadda caqdi faasid uu noqday oo shardi faasid uu ku yimid waxa weeye ujratulmili baad isiinaysaa mushqaayad intaan xoolaha ka shaqeeyey ayaad isiinaysaa adna waxaan ku siinaya intaad xoolahay ka shaqaysay ba kala shaqo badnaayeen mid kasta intuu ka shaqeeyay loo xisaabanaya ujratumtri baa la siinaya shirkadda meshi ka baxday tasarufaadkii ma ansaxayan tasarufaadki way fulayaan maxaa yeelay isku fasaxeen faa'iidadii ka warran soo baxday see loo qaybsanaya waxa loo qaybsanaya calaa qadri maalen ku heshiiyeen maaha calaa qadri maalen loo qaybsanaya waaya wuxuu yidhi waribxu faa'iidadii walkhusraan iyo khasaarihi calaa qadri lmaalayni labada maal qadarkooda ayuunbaa lagu qaybsanayaa intay dhan yihiin qadarkoodu tasaawayaa labadii qof ay shariikiina ha ku sinaadaan fi lcamali shaqadii oo mise tafaawata ha ku kala tagsanaadaan fain sharada haddaba hadday shardiyaan khilaafahu sidaasi ka duwan fasad alcaqdu caqdigii wuu burayaa fayarjicu kulun mid walba wuxuu kula noqonaya cala alaakhari kii kale biujrati camalihi shaqadiisii shqaayadeedii fii maali xoolihiisu ka shaqeeyey maxaa yeele waxaa buray caqdigii shirkadda ayaa buray marka mid kasta wuxuu la mid yahay sida qof ajiiroo ka shaqaynaya qof kale xoolihiisa marka mashqaayadda uu ka qaadanaya watanfudu tasarufaat wixii tasarufaadee hore u dhacay beeci waxay iibiyeen wuu fulayaa waribxu calaa qadri ilmaalin faa'iidadii marka ay helaan labada qof ee caqdiga shirkadda faasidkaa galayna waxaa weeyaan waxaa lagu qaybanaya faa'iidadaas calaa qadri ilmaalini labada xoolo qadarkooda wayadu shariiki kan shariiga ah ee hantida qayb ku leh gacantiisu waxa weeye yadu amaanatin waa gacan ammaano fayuqbalu qowluhu haddaba qowlkiisa waa la aqbalayaa fi raddi celinta uu ka yidhi inuu xoolihii qofkii iska lahaa u celiyey wlkhusraani khasaare uu sheegay inay khasaare uu jiro watalafi dhimasho inay xoolihii ay baaba'een fain iddacaahu haddaba hadduu sheegto talafkaas bisababin daahirin sabab muuqata hadduu ku sheegto tuuliba waxaa laga dalbayaa bibayinatin markhaati bisababi sababtii inuu keeno markhaati caddaynaya uma dabeetana yusadaqu waxaa lagu ramaynayaa fi talafi dhimasho uu ku dhintay xoolihii ay ku dhinteen bihi ay bidalika sabab sababkaas waayahay wuxuu ku yidhi ninkan shariiga ah, gacantiisa waa gacan ammaan gacantiisahee waa gacan ammaana taa macnaheedu waxaa weeye laa yadmanu ila bitacadi aw tafriid yani wax ma magdhabayo haddii xoolahaas talaf ku yimaado ma magdhabayo ilaa inuu asagoo xadgudub ku sameeyey mooyaane ama uu ka gaabiyo xoolihii u dayacay mooyaane laakiin haddii aafa samaawi ku timaado asagoo ma magdhabayo gacantiisa waa gacan ammaan ninkan shariiga ah ee xoolaha ka shaqaynaya shirkadda mid kastaoo ka mida ah labada sharikeenba haddaba iyadu ammaana markaan waaa ka ratimaya in la aqbalo qowlkiisa fi radd hadduu dhaho xoolihii ninkan waan u celiyey intiisii sadkiisii waan u celiyey markii aan kala baxnay shirkaddii aan kala qaybsanay hantidiisii waan u celiyey haduu dhaho waa la qaadanaya qowlkiisa maxaa yeele waxa wey qof amiin ah waaya sidoo kale hadduu dhaho xoolihii khasaara ku yimi waa la aqbalaya qowlkaas waa laga qaadanaya waayahay talaf baa yimid xoolihii baa baaba'ay oo dhintay waa laga qaadanayaa hadalkiisa waa la aqbalay intaasoo dhan waxa weeyaan waa la aqbalayaa haddaba marka leeyahay waa loo aqbalayaa inuu talaf jiro waa haddii uu sheegto bilaa sabab talaf baa yimid bu lakin sabab muuna caddayn ama sabab qarsoon buu sheegay maalan wuxuu yihi waa la xaday sababka waa sabab qarsoon sabab muuqda maaha waa la rumaynaya waaya laakiin dhaartiisa lagu rumaynaya waa la dhaarinaya dabcan waayahay haddii haddaba sabab daahira uu sheegto u dhaho sabab daahir ah ayaa hantidii ku baaba'day oo waa maxay matalan dab baa qabsaday buuri horta markhaati baa laga dalbaya waxaa leeyahay markhaati u keen inuu dabkaasi jiro xariiqaas ilaan dadku way arkayaan dab hadduu jire meherda inay gubatay de waa wax markhaati loo keeni karo markhaati u keen baa laleeyahay waaya sababkii markhaati u keenaya kadibna waxaa lagu dhaarinayaa yusadaqu fi talafi bih in hantidii ay ku baaba'day isla saabkaas oo macnaha dabkii uu hantidii baabi'iyey taana waa masalo kale inay meheraddii dab u qabsadayna waa masalo inay hantidii oo dhan ku baaba'dayna waa masalo ama intuu sheegay inay ku baaba'do marka taa horena markhaati baa loga bahan ya inu dabkaa u jiro hantidii inay ku baaba'day dabkaana waa lagu dhaarinaya maxaa yele waxaa dhici karta in meheraddii ay gubatay laakiin hantidii ay badbaaddaa dhici karta wuxuu idhi wyadu shariiki kan shariiga gacantiisu yadu amaanatan waa gacan amaan fayqbal hadda waa la aqbalaya qowligu orahdiisa uu ka dhahayo fi radji xagga celinta xoolihii qofkii iska laha u celiyey ee shariigiisa ahaa walkhusraan iyo khasaaro ku yimid xoolihii watalafi iyo dhimasho xoolihii dhinteen fain dacaw haddaba hadduu sheegto talafkii bisababin daahirin sabab muuqata sida xariiqi iyo gubashadii wixii la midka duuliba waxaa laga codsanaya bibayinati markhaati inuu u keeno bisababi sababkaa u sheegtay uma dabeetn yusadaq waa lagu ramaynaya fi talafi inay xoolihii ku dhinteen bihi bidalika sabab sababkaas walow qaal hadduu dhaho man qofkii fii yadihi ilmaal gacantiisu xoolihii ku jiraan huwa maalkani lii aniga iskale wa qaala aakharu kii kalena wuxuu ihi mushtarakun bal ee waan isku leenahay xoolahan aw mase bilcagsi taa cagsigeed oo wuxuu ihi xoolahan waa xoolihii shirkadda kii kalena wuxuu ihi maya xoolahan adiga iskale sudiqa waa lagu rumaynayaa saaxibulyadi kan gacanta iska leh ayaa markaa ee gacanta hantida ku haya ayaa wallaahidiisa lagu rumaynayaa walow qaala haddii uu dhaho ikhtasamnaa waan qaybsannay oo wasaara lii intan aniga iska yeeshay oo anig ii ahaatay sudiqa almunkiru kan diidan baa wallaahiisa lagu rumaynayaa walow ishtaraa haddii uu hanti soo iibsado midkood oo waqaala uu dhaho ishtaraytu hantidan waxaan usoo iibiyey lisharikati shirkaddii baan usoo iibiyey ama masle nafsii naftaydan usoo iibiyey wakadabahu laakharu kii kalena uu beeniyo sudiqa almushtari iibsadihii baa loogu rumaynaya dhaartiisa labadii qof ee shariikeenka ahaa waxay shirka ahaadaanba khilaafka ku dambeeyeen bani aadamka sidiisaba si isu wato isu waafaqsanya marka dambe khilaaf imaan sidaa darteed fuqahada waxaad arkaysaa abwaabta kala duwan ee mucaamalaadka waxay kusoo gabagabaynayaan masaa-isha khilaafiga ee labadii qof ee waxa wey caqdigu dhex maray wixii muran ah ee waxa wey caqdigaas ka yimaada wuxuu yidhi haddaba qofkii hantida gacanta ku hayay hantidii shirkadda ayaa wuxuu yidhi qaybtan intan aan gacanta ku hayo aniga iska leh oo waa sadkaygii kii kalena wuxuu ihi maya waxaanad hayso waa xoolihii shirkadda ama taa cagsigeed wuxuu idhi hantidan waa hantidii shirkadda kii kalena wuxuu ihi maya waa hanti adu iska leedahay oo goorma imaanaysaa taa hore waxay imaanaysaa haddii waxaan yahay wax fiican ayuu qofkani sheeganaya wuxu hi anigaa iskale kii kalena wuxuu leeyahay shirkaddaa iska leh hadduu wuxuu xun yahayna kani wuxuu leeyahay shirkaddaa iska leh kii kale shariikiisa wuxuu leey waxaan xun shirkad iskama le waa waxaaginio waa hantidaadi labadaas suuraba waxaa lagu rumaynaya qofka hantida gacanta ku haya ayaa biyamiinihi lagu rumaynaya mualif muusan biyamiini sheegin laakiin qaacidadu waxa wey mar kastoo sadiqa fuqaadu ku dhahaan biyamiiniga meesha ku qarsoon wallahidiisa lagu rumaynaya waa la ku dhaaraa leeyahay hantidan inay saad sheegaysa ay tahay qofka kolba gacanta ku haya hantida ayuunbaa markaa lagu rumaynayaa maxaa yeele gacantu waxay tusinaysaa milki duudhaw aniga iska leh gacantan ku hayo de asagaa wallaydaysa lagu rumaynaya waay hadduu kii kale gacanta ku hayo kaa kale gacanta ku hayo ayaa lagu rumaynaya dhahartiisa waay haddii uu dhaho hantidii waan qaybsannay intanna waa intaydii kii kalena uu dhaho maya maynaan qaybsanin ee xoolahan waa xoolihii naga dhexeeyey kan diidan ee leh hantidan waxa weeye way naga dhexaysaa ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya sababtoo ah alaslu cadam alqisma waxaa asal ah inaan la qaybin xoolihi xoolihina ka dhexeeyaan baa asal ah haddii uu midkood uu soo iibiyo xoolo waxbuu soo iibiyey maalan dabeetana wuxuu yihi waxaan waxaan usoo iibiyey shirkaddii kii kale lagu beeniyey wuxuu yihi shirkadda madaan usoo iibinna naftaada usoo iibisay waxaana waa wax maalan ceebaysan oo maciib ah marka qofka wuxuu udiidan inu xoolihii shirkadda u noqdo maalan neef buu soo iibiy ama gaari buu soo iibiyey ceebaysan markaas wuxuu yihi waxaan wixii shirkadda mi adaa naftaada usoo iibsaday ama cagsigeed maalan wax wanaagsan buu soo iibiy u anigaa naftayda usoo iibiyey wa anaa iskale bui kii kalena wuxuu ihi maadan adu soo iibsanin waa xoolihii shirkadda wax fiican marka labada suuraba sudiqa almushtari iibsadihii baa lagu rumaynaya dhaartiisa maxaa yeelay asagaa og qaradku usoo iibiyey inuu naftiisa usoo iibiyey iyo inuu shirkadda usoo iibiyey asagaa ka warqaba asagaa marka dhaartiisa lagu rumaynayaa wuxuu ihi walow qaala hadduu dho man qofkii fii yadihi gacantiis uu ku sugnaa almaalu xoolihii huwa xoolahani lii aniga iskale wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yihi mushtarakun waan isku leenahay aw mise bilcagsi taa lidkeed qofkii xoolaha gacanta ku haya wuxuu yihi xoolahan shirkadda iskale kii kalena wuxuu yihi adigaa eh, iskale eh, waxa weye shirkaddu male sudiqa saaxibulyaddi qof walba gacanta ku haya ayaa lagu rumaynayaa inuu iska leeyahay xoolahaas walow qaala oo macnaa dhaartiisa lagu rumaynaya walow qaala haduu dhao iqtisamna xolii waan qaybsanay wasaara lii intan aniga iskale sudiqa almunkiru kii diidanaa ayaa markaa lagu rumaynayaa wallaahi diise manaa sudiqa almunkir markuu le malifku kii kale wuxuu hi yani maynaan qaybsanin oo xoolahan waa xoolihii shirkadda marka kaa diidan ayaa loo rumaynaya walow ishtaraa haddii uu soo iibsado xoolo oo waqaalo dhao ishtaraytu lisharika shirkaddii baan usoo iibiyey aw linafsi ama nafteeda usoo iibiyey wakadaba alaakhar kii kale inuu beeniyo udiq almushtari kii soo iibsaday ayaa lagu rumaynaya wallahi diisa wallahu aclam sal allah waslm ala nabina mamed